alxamdu lilh rb اlcaalamiin wslى اllah lى muxamed wlى ali muxamed wslma tsliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma amin waxaynu ku soo jiray baabka ku saabsan baabu lislaaxi bayna annaas baynu ku soo jiray xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo lix iyo kontoneh وعن abi اlcabaas sahl bni sacdin الsaacidiy radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalama balagahu ana bani camr bni cawf kana baynahum shar saxaabada laba saxaabi ayaa kunyada abulcabaas lagu kunyayn jiray ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labadaa saxaabi cidaan ahayn abulcabaas lagu kunyayn jiray lama hayo mid waa saxaabigan sahl bni sacdin asaacidi kunyadiisu waxay ahayd abulcabaas saxaabiga labaadna waa cabdullaahi bnu cabbaas isagana kunyadiisu waxay ahayd abulcabbaas bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abilcabbaas sahl ibni sacdin isaaciidiy oo saxaabiga ansaarta ka mida oo khasraj ka mida waa bani saacida weeye ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam balagahu in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ay soo gaadhay buu sheegay ana bani camri bni cawf qolada bani camri bni cawf la yidhaahdaa waa qoladii quba iyo halkaa ku sugnayd ee masjidka quba qoladii dhistay ee ku ag sugnayd weeyaane waa qolo ansaarta ka mida oo khaas ahaan aws ka mida labadii qabiil ee ay ka koobnayd ansaartu ka koobnaayeen qabiilka aws bay gelayeen qoladani marka dee xaafad xaafad baa loo deganaayo sidii waagii hore loo deganaa qablalislaam bay markii dambena dee isaga deganaayeen intii isku reeriba xafad gaaray lahayd fa kharaja rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yuslixu baynahum nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaadhay anna bani camri bni cawf qoladaa bani camri bni cawf ee aws ka midii ee masjidka quba ag degeni kaana baynahum sharun dhexdooda waxaa ka xasilay oo ka dhacay shar yacnii way isku xumaadeen xoogaa way siro jiidheen dabeed markaa hadal iyo waxbaa soo kala dhex galay riwaayaadka qaarkoodna waxaabay sheegayaan inay isshiideen nabigana calayhi salaatu wasalaam arrinkaa loo sheegay intay xoogaa isku yara buuqeen markii dambena xoogaa shiidba inuu dhex maray oo markaa waxa weeye ay isshiideen fa kharaja rasuuluullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay yuslixu baynahum xaaluu doonaayo dhexdooda inuu heshiisiiyo uu doonaayo u islaaxinayo waxaa loo jeedaa xaaluu niyaysan yahay waa xaala manwiye ah inuu heshiisiye u rabo fii unaasin macahu dad markaa jumladood buu ku baxay ama la jirkood nebiga calayhi salaatu wasalaam uu heliyey oo saxaabada qaarkood baa raacay rasuulka sala allahu aleyh wasalam si aan fitnadu u sii kordhin arrinka iyo dhibaataduna ayna u sii weynaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma kaaftoomin inuu cid u dire eh isagaaba bishaksihii u kici timay inuu soo hagaajiyo oo soo islaaxiyo oo sulux ka dhex dhaliyo laakiin saxaabada qaarkood ayaa raacay riwaayaadka qaarkood waxay magacaabayaan saxaabada raacday inuu ka mid ahaa ubay ibnu kacbin inuu ka mid ahaa fa xubisa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam baa la xabisay bimacnaa meeshii la joojiyo o la yidhaha naga tegin si ay nebiga u casuumaan maadaama nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen nala joog si ay u casuumaan fa xubisa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa la xabisay waxaanati oo bimacnaa meeshii lagu yidhi nala joog waxaanati salaatu salaadiina waa wakhtigeedii baa soo xaadiray wakhtiga uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u kicitimayo oo uu doonayo inuu soo islaaxiyo waa salaaddii duhur markii la tukaday dabadeed wakhtigaa gadiidkaa ah buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dheemaalayaa si uu markaa waxa weeye sulxiga iyo heshiiskaas uu uga dhex dhaliyo ee siduu maqnaa ayaa salaaddii casar wakhtigeedii soo galay salaaddii casar ayaa wakhtigeedii soo galay waxaana ti salaatu salaaddii baa markaas soo xaadirtay oo wakhtigeedii uu yimi xaana bimacnaa wakhtigii baa yimi weeye min alxiin fa jaa'a waxa yimi bilaalun bilaal baa yimi ilaa abii bakrin radia allaahu canhumaa abibakar intii ka ahaatay ayuu u yimi labadoodaba ilaahay raalli ha ah ka noqdee fa qaala wuxuu idhi ya abaa bakrin abaabakarow inna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay qad xubisa waa la xabisay oo bimacnaa qoladaa hawshoodii ayuu markaa ku maqan yihi waxaanat isalaatu salaaddana wakhtigeedii waa soo xaadiroo wakhtigeedii baa jooga fa hal laka ma kuu sugan tahay oo ma yeelaysaa an ta'umma annaasa dadka inaad tujiso inaad salaadda dadka tujiso ma yeelaysa arrinkaa aan kuu qiima yacni qaala wuxuu yidhi abubakar nacam haa in shi'ta haddaad doonto waa tujinaya fa aqaama bilaalun bilaal baa qiimay alsalaata salaaddii buu qiimay wa taqadama abubakrin abubakarna waa hormaray si uu imaam u noqdo dadka u tujiya u hormaray fa kabbara waa takbiirto salaaddii buu xidhay wa kabbara annaasu dadkuna waa ku xidheenoo salaaddii bay ka daba takbiirteenoo allaahu akbar yidhaahdeen waa ku xidheen wa kabbara annaasu dadkina waa takbiirteenoo salaaddii bay ku xidheen wa jaa'a rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi yamshii xaaluu soconayo fi sufuufi safafka dhexdooda u soconayo safafkuu dhex soconaya xataa qaama ilaa uu istaagay fi safi safkii uu istaagay fa akhada annaasu dadku waxay gudagaleen fi tasfiiqi sacabagarac bay gudagaleen wa kaana abubakrin wuxuu ahaan jiray abubakar radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday laa yaltafitu midaan daymoon oo aan milicsan buu ahaa fii salaatii salaaddiisa gudaheeda meel kale ma jalleec jirin oo bimacnaa mid yara jeesjeesta ma ahayn oo yacni markaa yara baa la daymooda ama hareeraha iyo eeda iltifaatka waxaa loo isticmaalaa inuu ruuxu markaa waxa weeye uu marba gees yaro milicsado ya yani iltifaatan kailtifaati saclab waakii xadiis ku soo aroortay baalladaymoodka sida yani markaa dawacadoo kale u baalladaymootoo kale salaadda ha u jeesjeesaninoo ha u baalladaymoonina marka iltifaatka waxaa loo isticmaalaa yani waxa weeye indhihii buu marba gees u leexinayaa ama wejigii buu yaro leexinayaa marka laabta haddaan qiblada laga leexin salaadu jabi mayso walow wejigu markaa ha yaro qallocdaba marka abubakar ma baa la daymoon jirinoo marba hareeraha ma jalleeci jirinoo ma eegi jirin falammaa aksara annaasu markay dadkii fara farabadiyeen attasfiiqa sacbagaraacii iltafata waa baa la daymooday oo yacni wuxuu milicsaday bal markaa dhinaciis fa idaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waaba yadii oo goobta ku sugan yahay rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay fa idaa bilxadrati rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam khabarkii baa loo qadaraya bilxadrati ama bilmakaani fa ashaara ilayhi waa u tilmaamay rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa u tilmaamay halkaaga ku sugnow haddaad abubakar oo dadka tuji tilmaam buu sidaa ugu yidhi fa rafaca abuu abubakar baa sare u qaaday yadahu gacantiisi riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa yadayhi labadiisa gacmood faxamid allah allah buu mahadiyey alxamdu lilah wa rajaca waa soo noqday abubakar alqahqara ay mashya alqahqara yacnii socodka dib u gurashada ah buu ku soo noqday ma jeesan ila haddii la jeesto waxa weeye salaaddii baa burayso qibladii baa laga jeesanayaa qahqara waxaa la yidhahdaa waa socodka markaa ruuxu isagoo sidiisii u jeeda haddana waxaweye inuu cidhbaha ku socdo oo uu dib u gurto dib u gurashu u socda waraa'ahu xaggiisa dambe uu dib u guranaayo ayuu u xataa qaama ilaa uu istaagay fi safi safka uu istaagay bimacnaa siduu dib ugu soo guranayey safkii ka dambeeyuu abubakar galay waxay u egtay iyaguna inay yacni markaa yacni ka kala yaro baydheen oo is ururiyeen culammadu waxay dhaheen waxaa lagu xambaarayaa xarakaad fara badan oo mutataaliyaad ahoo xidhiidh ah oo salaaddii wax yeelaysa inaanu la iman dhaqdhaqaaqu intaana salaaddii waxba yeelaynin ayuunbuu sameeyaa lagu xambaaraya inkastay madaahibtu ku kala duwan yihiin qadarka xarakaadka ee salaadda burinaaya shaaficiyadu xoogaa waa ugu cidhiidhsan halkaasoo waxay leeyihin saddex xarako oo mutataaliyaad ah hadduu ruuxu la yimaado saddex xarakoo xidhiidh ah ya waxa weeye salaaddii waa ku buraysa halka madaahibta qaarkood ay qabaan amaba jumhuurku ay qabaan dhaqdhaqaaqa salaada burinaya waxa weeye marka ruuxa aad bidhaan ka aragto dhaqdhaqaaqiisu siduu u fara badan yahay markaad istidhaahdo ruuxaasi ma tukanaya dee siduu u dhaqdhaqaaqayaa siday u fara badan tahay markaad ruuxaasi salaad kuma jiro likasrati xarakatihi dhaqdhaqaaqaasaa salaadda jibinaya ah, qolo waliba waxay eegaysaa uun alcurfu muxakam curfigaa loo eegaya daliil ku soo arooray xadkaas ayaa burinaya iyo xadkaasi ma burinayo ma hayno ya salaaddii in lagu xasilana waa layna amray uskunuu fi salaa laakiin xarakaadkii badnaa ha burinaayeen inteebaa xaraka badan la ictibaarinaya dhaqdhaqaaq badan intee loo aqoonsanayaa taasay ku dhisanta fa rafaca abuu abubakar baa sare u qaaday radia allaahu canhu yadahu gacantiisa faxamid allah allah buu mahadiyey warajaca alqahqara waxaanu soo noqday noqodka ama socodka alqahqara dibuguradka ah waraa'ahu xaggiisa dambe ayuu usoo noqday ama xaalu ku sugnaanayo meesha ka dambaysa uu ku sugnaanayo ayuu dib usoo noqday xataa qaama ilaa uu istaagay fi safi safka gudihiisa uu istaagay safkii ka dambeeyey ilaa uu galay fataqadama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa hormaray si uu imaamkii u noqdo fa sallaa linnaasi dadkii buu tujiyey laamku waa bimacna albaa ay binnaas falammaa faraqa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka faaruqay oo salaaddii ka baxay aqbala cala annaasi dadkuu soo qaabilo xaggooda u soo jeestay fa qaala wuxuu yidhi ayuha annaasu dadow maa lakum ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaaday xiina naabakum goortuu idin haleelay yacni idinku soo darriyey naaba waa ku soo darriye weye xiina naabakum goortuu idinku soo darriyey shay-un wax idinku soo darriyeen fi salaati salaadda gudaheeda maxaa idiin sugnaaday akhadtum fi tasfiiqi xaal aa gudagasheen sacabbagaraaca gudagasheen akhada waa afcaalu shuruucii bay ka mid tahy akhadtum xaal aa gudagasheen fi tasfiiqi sacabbagaraaca aa gudagasheen maxaa idiin sugnaaday innama tasfiiqu sacabbagaraacu wuxuu ahaaday oo qura linnisaa'i mid dumarka u sugan buu ahaaday oo bimacnaa dumarku u gaar yahay in haddii salaadda gudaheeda wax ku soo darriyaan sacabka ay garaacaan laakiin raggi way tasbiixsanayaan man naabahu ku kastuu haleelo shay-un wax ay haleelaan fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda ay wax ku haleelaan falyaqul ha yidhaahdo subxaana allah allah baa xumaanka ka nasahaanoo ha tasbiixsado fainahu laa yasmachu axadun xiina yaquulu subxaana allahi ila iltafat fainahu shaniye laa yasmacuhu maqli maayo axadun cidi maqli mayso xiina yaquulu goortuu yidhaahdo subxaana allaahi allah baa xumaan ka nasahan goortuu yidhaahdo qof maqli maayo ila iltafata inuu baalladaymoode mooyaane ou milicsada mooyaane yacni marka waxa weeye la tasbiixsado yacni ruux in wax soo kordheen ayuu garanayaa haddii salaadii wax ka qaldan marka uu garto dee wuu ku tallaabsanaya oo ku soconaya inuu saxo ya wixii saxmaya haddii waxa weeye markaa cid kale ay timina dee markaana waa milicsanaya waa eegaya dadkii saasuu ku yidhi yaa abaabakrin abaabakarow maa manacaka abuubakar buu markana la hadlayaa maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya binnaasi inaad dadka tujiso xiina ashartu ilayk goortaan kuu tilmaamay yacni inaad tujiso goortaan kuu tilmaamay inaad dadka tujiso maxaa kuu diiday maa tujisi fa qaala abuu abuubakar wuxuu yidhi maa kaana yenbagii libni abi quxaafa ma ahaan mid u habboon libni abi quxaafa ina abi quxaafa waa abibakar weeyaane an yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyaa mid u munaasiba ma aho u habboon bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay hortiisa inuu dadka tujiyaa ina abi quxaafa munaasib uma aha oo mid u habboon ma muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay macnaa xubisa amsakuuhu waxaa loo jeedaa way markaa qabteen oo way xabiseen liyudiifuuhu si ay u martigeliyaan liyudayifuuhu ama liyudiifuuhu wuxuu samaynayaa labaduba waa isla macni weeye laakiin daliilfaarixiinku wuxuu dabdinayaa dabdun bilxuruufi markuu xuruufta ku dabdinaayo inuu ya'dana godo daadkana hoos dhigo waa isla macno xadiiskani wuxuu tilmaamayaa islaaxa dadka la hagaajinayo o la islaaxinayo wixii dhibisoo kale dhex gasho inay tahay mid wanaagsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam islaaxa dadka uu islaaxinayo o hagaajinayo oo heshiisiinaayo inuu ka shaqayn jiray marka camal weyn oo fadli badan inuu yahaa laga qaadanayo waayo dadka dhexdooda inay isku xumaadaan waxa weeye waa arrin aad iyo aad u weyn dee dhib badanna sababays waxaa ku soo arooray xadiis in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaha alxaaliqa waa tii xiiraysay weeyaan buu yidhi yacnii waxa weeye dadka dhexdoodu inay isku xumaadaan fasaadu daati albayn dhexdooda in xumaan iyo xiqdi iyo colaad iyo nacayb soo kala dhex galay isku xumaadaan waa tii xiiraysay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa aquulu innaha taxriqu shacar rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam odhan maayo timahay xirtaa walaakin taxriqu ddiin ha yeeshee diinkay xirtaa diinka ayay xirtaa yacani diinkii baabi'inaysaa waayo cid hadday isku xumaato dee waxa weeye laabtii xadhnayd meesha waa ka baxaysaa in laab xaadhnaan meesha ay jirto waa ka baxaysa cuqdad iyo xiqdi baa jiraya nacayb baa jiraya xam baa jiraysa cay baa jiraysa dhibaatooyinka waaweyn baa iman kara marka saas aawadeed yacni waxa weeye uurxumadaasi waxay sababaysaa dembi dhaafkii in laga manciyo laga dibdhigo andiruu haadayni xataa yastalixa ya yacni waxaa ka imanaya sharar badan oo kale inay soo baxaan oo dee intaa waxa weeye lays hadhuuriyo lays cuno oo la ysxanto oo la yscaayo oo la ysdhareeceeyo yacni marka ayaa imanaysa marka dee diinkii bay wax badan yeelis innaha alxaaliqa marka dadka dhexdooda in la heshiisiya waa arrin fiican sharciguna waa amray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka shaqayn jiray wakhtigaa gadiidka ah ya ayuu nebigu u dheemaalayay si uu u islaaxiyo u heshiisiiyey salaaddii markaa ayuu jamacii yacni ka habsaamayey waqtiyada qaarkood oo yacni awal waqtigii aanu imanayn yacni waxa weeye mashquulka uu arrinkaa ku mashquulay daraaddeed waxay ku tusinaysaa arrinkaasi siduu u wen yahay ayay ku tusinaysaa waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a in waxa weeye abubakar saxaabada inugu fadli badnaa waayo bilaal ruux kale uu arrinkaas u bandhigayo oo uu yidhi dadka ma tujinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hore uma imano waa la xabisaye ruux kale uma bandhigin dee ciddii ugu mudnayd inay tahay cidduu u bandhigaya baa laga qaadanaya marka afdalu saxaaba inuu ahaa abubakar baa laga qaadanaya riwaayo la soo wariyeyna waaba jirtaay oo tilmaamaysa in ballan markaa waxa weeye abubakar sidaa loogu yidhi haddii waxa weeye markaa ad yacni markaa iweydo yacni marka abubakar amar inuu dadka tugshiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa garaaca inayna markaa raggu samaynayn garaaca waxaa laynoogu sheegay inay dumarku la imanayaan xilliga salaadday ku saabsanayd laba qole ay culammadu waxay yidhaahdeen waa laga sheegay sacba garaaca labada qolo midna inaynu shabbahnaa inooma bannaana qole waxay yihiin waxa weeye gaalada wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya qolada labaadna waxa weeye waa dumarku markay salaada tukanayaan haddii wax ku soo darriyaan inay sacabka garaacaan fuqahada qaarkood tartiib gaara ah ayay yidhahdeen sidan bay markaa u garaacayaano sidan uma garaacayaan laakiin tafaasiisha axaadiista ma sheegin ayaa ijtihaadkooda taas ku gaadhay oo waxay yidhahdeen tan kale cabas bay u ekaanaysaa bay dhahdeen waayahay marka ragga inay sacabada garaacaan ma aha hadda caadaadka jira waxaa ka mida marka waxyaalo ama lagu farxo ama markaysaa lagu qoslo ama wax la mida ay soo kordhaan ama markaa lagu reyraynayo inay sacbada markaysaga garaacaan raggu dabiicadda noocaasoo kale ah waxa weeye gaalada ayaa markaa laga soo qaatay marka in la sameeyo ma aha waa in marka waxa la daayaa caadada noocaasa la iska jaraa sacbada in la garaacaa dee munaasib maaha munaasib maaha salaadda gudaheeda haddii wax ku soo darriyaan raggu waxay samaynayaan tasbiix inay la yimaadaan subxaana allah ay tasbiixsadaan tasbiixdaas ayay markaa wax isku ogeysiinayaan waxaana fuqahadu yidhaahdeen marka tasbiixda ay la imanayaan waa in dikriga ilaahay ay u qasdaan inay allah xusayaan yani waa in marka maqsuudkoodu yani marka ugu weyne waa inuu saa yahay marka waxaa kaloo laga qaadanayaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo alxamdu lilah iyo subxaana allah inaynay salaaddii waxba yeelin waay waa dikri ilaahay la xusaayo hadal dadka lala hadlayo ma aha ee waa xus allah la xusayo maadaamay sidaas tahay salaaddii burin mayso waxna yeeli mayso xona yeeli mayso waxaa laga qaadanayaa cid waxa weeye salaaddii laga horgalay yacnii imaamkii rasmiga hadduu yimaado marka waxa weeye uu yacni markaa imaamkii hore ee salaadda xidhay uu dib uga soo baxo isagu marka imaamadii inuu marka la wareegi karo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dambe isaga imaam noqday marka waxa weeye imaamadii isagii baa lagu wareejiyey yacni marka waxa weeye oo ficilku caddaynaayey nebiguna hormaray sidii uu ku tujiyey dadkii dadkuna markaa salaadii ay isaga ku daydeen yacni markii horena salaada abubakar bay la xidheen abubakar ay la xidheen abubakarna markii dambe wuxuu noqday ma'muum buu noqday nebiga ku daba tukanaya ayuu noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markii salaada laga baxay ayuu markaa waxaweye u sheegay yacni wixii ka qaldamay oo ku yidhi waxaweeye maxaa saxaabada u garaacayseen salaadda marka waxaweye saxaabada waynaan garaacin haddii wax idinku soo kordhaan tasbiixsada waxaa kaloo laga qaadanayaa iltifaatka salaadda la milicsadaa ama wax la yaro jalleecaa marka hore waxay ahayd makruuh laakiin wakhtiga xaaja keensato dani markay keensato inaan dhibaata ku sugnayn xaaladda caynkaasa karaahadu waxay culammadu yidhahdaan qaacid ahaanba alkaraahatu tazuulu cinda alxaaja karaahatu tansiihu waxay suushaa wakhtiga baahi timaado markaa baahi milicsadka keensanaysa hadday timaado karahadii meesha waa ka baxaysa waxay noqonaysaa biduuni karaaha inay bannaantahay biduuni karaaha inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya baabka labiyo soddonaad baabu fadli dacafati almuslimiina waalfuqaraa'i waalkhaamiliin ay baabu bayaani fadli dacafati almuslimiin ama dikri fadli dacafati almuslimiin kani muslimiinta kuwooda taagta daran fadliga ay leeyihiin sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay waalfuqaraa'i iyo fuqaradu fadliga ay leeyihiin sheegista la sheegaayo u baab yahay waalkhaamiliina iyo kuwa aan markaa siibanaha ah oo aan markaa sharafta markaa dadku ay sheegsheegaan aan lahayn dadka iska daxsoon khaamilka maxaa la yidhahdaa waa ruuxa marka waxa weye ruuxna waa ruux iska sheegan oo la yska garanaayo oo iska caan aho ya dadku markiiba aad u dhaadayaan ruuxna waa ruux dahsoon oo lama dhaadaan ah oo iska qarsoon laga yaabo dadku inay aad ba u garanayn aadba aynay u garanayn khaamilku waa kaas weeye waa ruuxa iska dahsoon weeye ruuxna waa ruux sheegan oo had iyo jeer iska macruuf ahoo dee iska caan ahoo hebel baa joogay hebel baa maqan yani waxa weeye hadduu maqan yahay waa la tebayaa hadduu joogo waa la tirinayaa yacni waxa weeye hadduu tegayo waa la celinayaa kaasi waa ka iska sheegan weeye kan kalena waxa weye waa kaa iska dahsoon soomaalidu waxay u yaqaanin qof liita inuu yahay qofkaas laakiin sharciga kuma aha saas waxaa laga yaabaa kaa dahsooni inuu yahay ka sharafta badan ilahay agtiis waynu arki doonnaa axaadiista ay ka muuqan doontaa axaadiista ay ka muuqan doontaa marka soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay i arkaay i maqlaay yani waxa weye inuu qofku markaa meesha joogto yani inuu qofku marka u noqdo qof macruufa oo la garanayo oo markiisa waxaan yani ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay labadana kala yani waxa weye waxay ku dhisan tahay yani waxa weeye magac magacaasay ku dhisantahay taasay ku dhisantahay ya naf magac weyde manfacna ha weydu iyo waxyaalaha la midka ah. marka waxa weeye dadkaa khaamiliinta iska dahsoone qarsoon an dadku lama dhaadaanka ah yacni fadligay leeyihiin baa baabkanna ku saabsan yahi qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wasbir nafsaka naftaada ku sabirsii maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayey bilghadaati yacni markaa gelin horeed iyo subaxnimo caabudayey waalcashiy iyo gelindembeeddada caabudaayey ilaahay ee allahna baryaayey ducaa'u cibaad iyo ducaa'u mas'ala labaduba waa soo gelayaani ee kuwa la jirkooda naftaada ku sabirsii waxay allaha caabudayeenoo baryayeen yuriiduuna xaal ay rabaan oo doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan ee rabbi inay raalli geliyaan ay doonayaan walaa tacdu caynaaka walaa tacdu yayna tallaabinoo gudbin caynaaka indhahaagu yayna ka lalin canhum yaga xaggooda ama ayna ka jeesan yacnii kuwaas fadligooda la dareensiinayaa yacnii dadka dahsoon ee allah keligii caabudaaya ee ikhlaaska ay ka tahay ee adduunye doon aan ahayn cidna aan magac ka rabin ilaahay agtiisa ayay waxay doonayaan waxa agtiisa ku sugan raalli ahaanshihiisa inay rabaan iyo wejiga ilaahay kuwa indhaha ka lalin hana ka jeesan kuwaana naftaada ku sabirsiin nimankii gaalada ahaa baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nimankii markaa gaalada hormoodka u ahaa markaasaa waxay yidhaahdeen kuwan kula joogoo kale yaa dee kulama fadhiisan karrayo oo kula jooga yaga eri maxaa nebigana calayhi salaatu wasalaam dadkii waagii hore rumeeyey waxaa u badnaa dadka markaa waxa dacafada ah ama dahsoon ama addoomma ah ama fuqara ah ama masaakiin ah yacni kuwaasaa markaa u badnaa haaliban dabeedna waxay yidhahaan kuwanoo kale waan ugu soo dhiiranayaan haddii marka aannu eh, la fadhiisanno marka haddaad doonaysa inaan kula fadhiisanno oo kula shirno horta kuwan eri kuwii baa loo diidaya o leeyahy markaa eri ya walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum yacni kuwaas ha inuu ha eryin yacni marka waxa weeye in kuwaa ku sabro oo uu la joogo oo aanu iyaga ka jeesanoo indhaha ka lalin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la amraya xadiidka laba boqol iyo sagaaliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo kontone can xaarisata bni wahbin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul saxaabiga xaarisata bni wahbin la yidhaahdaa waxa uu yidhi waxaan maqlay buuhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanayo alaa ukhbirukum ma ydinka warramaa biahli iljanna ahlu jannaha ma ydinka warramaa nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam yacnii sifadooda ma ydinka warrama ahlu jannuhu leeyihiin kullu daciifin wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ay huwa kullu daciifin waa mid kastooo taag daran oo mutadacafin la daciifsado taag daran waxaa loo jeedaa mutawaadic ahoo isdhuldhiga yaa oo mutawaadic ah yacni mid waxa weeye markaa eh, iswaaweyneeye ama kibro ma aha kullu daciifin waa mid kastooo taag daran oo mutawaadicna ah oo mutadacafin la daciifsado oo dadku ku tiriyaan inuu daciif yahay dadkaa ku tirinayaga cindigooda inuu markaa yahay mid daciifa oo taag daran low aqsama cala allaahi la abarah nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam low aqsama hadduu dhaaran lahaa kaa daciifkee mutadacafka ahi cala allaahi allah uu ku dhaaran lahaa la abarahu ay la abara qasamah allah dhaartiisa waa u baariyeeli lahaayo waa u fulin lahaa wuxuu ku dhaarto ilaahay waa u fulin lahaa waa u baariyeeli lahaa waxaa looga jeedaa inuu ku dembaabo oo dhaartii waxa weeye wuxuu ku dhaartay ka baaqdaan ayuu ilaahay ka ilaalin lahaa siduu ku dhaartay ilahay waa u fulin lahaa alaa ukhbirukum ma idinka warramaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam biahli nnaar ahlu naarka ma idinka warramaa waxaa loo jeedaa sifadooda ma idiin sheegaa cidda ahlu naarkaa ah sifadooda kullu cutullin jawaadin mustakbirin kullu cutullin mid kastoo qallafsan weeye ya oo raxmad daran arxam daran cutulli waxaa loo jeedaa waa mid madax adag oo qallafsan oo arxam daran oo jawaadin yacnii kibir badanoo isqaadqaada ama weji labaad jawaadin yacni waxa weeye maalka aad u ururiya aadna ugu bakayla yacni waxa weeyaan waa nin maalkii ayuu markaa waxa weeye aad u raadinayaa xalaal iyo xaaraan uma kala aaba yeelayo maal maalow maal ma tahay buu leeyihi waa jamuuc waana manuucoo wax xaqa ka bixin maayo xuquuqdiina ka bixin maayo laa saka walaa wax kale toonna waa jawaab mustakbirin oo kibrah saddexdaa sifo ciddale weeye waa inuu yahay nin cutulli ah madax adag oo qallafsan oo arxan daran mar labaadka waa inuu yahay markaa nin isqaadqaada ama wejiga labaad yacni marka xoolaha aadna u raadiyo aad u ururiyo xalaal iyo xaaraan aan u kala aaba yeelayn wax xaqana aan ka bixinin sifada saddexaad waxay tahay waa kibir inuu cantarsan yahay oo kibirsan yahay ya yacni weeye dadkuba waxa weeye markaa kaanahu quraanjo ay leeyihiin kibirkuna waa batarulxaqi wa khamtu nnaas waa in xaqa laga kibro xaqii la diido iyadoo xaqa la garanaayo dadkana la la xaqiro ayaa kibir la yidhahdaa muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay alcutullu alghaliidu waa ka qallafsane adage aljaafi adag weeye waa ruux marka waxawan yani qallafsan oo arxan daran weeye aljawaadu bifatxi iljiimi wa tashdiidi ilwaawi wuxuu ku sugan yahay jiimka kordhigiisa wa tashdiidi ilwaawi iyo waawga shaditaankiisa wa bidaai iyo da'dii dhibicda lahayd ayuu ku sugan yahay wa huwa aljamuucu waa ka maalka u ururinta badan xalaal iyo xaaraan uma kala aaba yeelayi almanuucu oo diidmada badan oo mancinta badanna wax xaqa ka bixin maayo wa qiila waxaa la yidhi bimacnaa waxa weeye jamuuc qofka bini aadam kasta maalka dee waa jecel yahay laakiin taa yacni markaa xumaanta noqonaysa waa maxay waa inuu markaa ururintaa badani ay ula gasho de inaanu xalaal iyo xaaraan u kala aaba yeelin ya wa qiila waxaa la yidhi addakhmu waa ninka markaa waxa weeye dee aadka u buuran ee almukhtaalu isqaadqaada fii mishyatihi qaab socodkiisana isqaadqaada fii mishyatihi qaabku u soconayana waa isqaadqaada oo buurnaanta maxaa laga soo geliyey baabkan waxaa laga tilmaamaya taana inuu akuul yahay allo wuxuu helo yacni dembu ka siinaya soomaalid maxay odhan jireen cunta buuran meeshay gashaana buuran dad khilqalqi ahaan isaga buuran waa jiraan laakiin marka waxa weeye badiba in badan waxa dhacda yacni markaa dadka dee buurnaadaa ma wada ahee inay qaar badani markaysa marka cuntada ay aad cunaan oo wax walba dee aysaa isugu guraan marka waxaa dhici karta dee inaanu xalaal iyo xaaraan u kala eegi marka addahmu waa kaa marka waxa buuran weeye ee almukhtaalu marka isqaadqaada fii mashiyatihi qaab socodkiisana isqaadqaada wa qiila waxaa la alqasiru waa kii gaabnaaye albatiinu caloosha burnaa marka cala kulli xaal qisarku waa arrin iska khilqi ah oo iska abuur ku saabsan wax kasabiyana maaha yacnii burnaantu waa dhici kartaa dee inay marka kasabi soo geli karto iyadoo ay marka waxa weeyaan yani jirto khalqi baa ay jiro laakiin nooc kasabi waa soo geli karaa oo oh, dee waxaa jira dad buurbuuranoo dad buurraan jiray baa jiro oo markay dee cuntadii iyo sharaabkii iska yareeyeen dhuubtay dad dhuubnaan jiraa jiroo buurtay haatay reer koonfureedka ku maahmaahaan gaabo waa jiraa laakiin dhuuba uma jiro yacnii gaaba waa jiraa yacnii qof dee iska gaabano had ya jeer laakiin dhuuba uma jiro qof kastoo dhuubane hadduu dee aad wax isugu guro dee waa kala baxayaa marka dambe yaa dhuuba mu jiri bay yidhahdeen marka qasiirnimadu waxa weyan waa iska arrin khilqi ah muraadku wuxuu noqonayaa ashyaada kale labada wejiyee kalea ka fiican xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sifada ay leeyihiin ahlujannaha iyo sifada ay leeyihiin ahlu naarka sifada ahlu leeyihiin waa maxay wa kullu daciifin mutadacafin low aqsama cala allahi la abarah saddex sifaa la sheegay inuu daciif yahay ya ow taag daran yahay ama culammada qaar siday ku tawjiiheen mutawaadic isdhuldhigo mutadacaf inuu yahay oo dadka agtooda la daciifsado oo ruux daciifa lagu tiriyo ilaahay agtiisana maqaam weyn uu ku leeyahayoo hadduu allaah ku dhaarto allah waxaa waa u fuliyaa oo dhaartaa kama baajiyo ee waa u baari yeelaa low aqsama cala allahi la abara axaadiista dambe inoo sii caddaynaysa waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leeyihiin dadka dacafada ahi dadka dacafada ah ee taagta daran ya ama masaakiinta ah waa in markaa waxa weeye yacni la ogaadaa waa in la ogaadaa wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum yacni waxa weeye miyaa laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqayaa oo nasriga laydinku siinayaa kuwiinna dacafada ee taagta daran mooyaane marka dacafada fadli gaara ku soo arooray fadli gaara ku yimi fadli gaara ayaa ku yimi waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka qaarkood ilaahay dhaartooda inuu u baar yeelo waxay ku dhaartaan ilaahay u fuliyo ya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa ilahay dhab buu uga dhigaa maqaamka iyo derajada weyne uu ilaahay agtiisa ku leeyahay daraaddeed ayuu arrinkaa ilaahay dhab uga dhigaya u xaqiijinaya alunaarkiina maxaa lagu sheegay waa mid kasta oo waxa weeye markaa qallafsanoo adag oo raxmad daran ya oo dee waxa weeye cunitaan badan ama markaa waxa weeye e, maalka u ururin badan una diidma badan oo kibra intaasoo sifa hadduu leeyahay sifaatkii ahlunaarku leeyihi sifaatkii ahlunaarka ayuu leeyihi waxaa laynoogu sheegaya waa maxay sifaatka ahlunaarka si looga taxadiro weeye sifaatka ahlujannahana loogu dadaalo ta kale cidda sifaatka ahlujannaha ku sugan in layska ilaaliyo iyada lafteeduna waa ku sugantay xadiiska laba boqol iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo sideed iyo konton wa can abilcabaasi waxaa bukhaari uu ka soo wariyey abilcabaas sahli bni sacdin asaacidi radia allahu canhu qaala inuu yidhi mara rajulu nin baa soo maray cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu soo maray fa faqaala lirajulin wuxuu ku yidhi nin cindahu agtiisa ku sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaasoo jaalisin fadhiya maa ra'yuka fii haada maa ra'yuka muxuu ra'yigaagu yahay fii haada kaas yacni meeshaa maraya maxaad ka odhan lahayd oo aad ka qabtaay oo ra'yigaagu yahay macnaa maxaad u qabtaa inuu kaasi yahay ninkii soo ag maray nin kalena nebigu la joogaa ninna meeshuu marayaa ninkii nebiga la joogee la fadhiyey ayuu nebigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam ninka halkan maraya saad u aragtaa fa qaala wuxuu yidhi rajulu min ashraafi innaas yaa waxaan u arkaa ay huwa isagu rajulun waa nin min ashraafi innaasi dadka kuwa ugu sharafta badan ka mid a ah. saasaan u arkaa haada kani wallaahi allah baan ku dhaartay xariyun wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay in khataba hadduu markaa guur doono an yunkaxa in loo guuriyo hadduu inan reer ka doono waa loo guurinayaa lama labaynayo markiiba waa loo guurinaya waa loo dhammaynaya wa in shafaca hadduu ergeeyo shafeeco qaadana wuxuu mudan yahay an yushafaca in laga shafeeco aqbalo oo ergadiisa la qadariyo oo la aqbalo waa nin sharaf badan fasakata rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nebigii ilaahay ayaa aamusay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waa aamusay uma mara rajulun kadibna waxaa soo maray nin baa soo maray ninkaasoo aakharu kale fa qaala lahu rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu ninkii la fadhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fi haada ka uu ku odhanaya waa kii la fadhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo weydiinaya ninka labaad ee meesha maraya ayuu leeyahy kanna maxaad u aragtaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa ra'yuka ra'yigaagu muxuu yahay fii haada kanna aad ka odhanayso ninka kalee maraya meesha maxaad u qabtaa inuu yahay sidee inuu yahay baad u qabtaa aad u aragtaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii nebiga la fadhiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow haada kani rajulun waa nin min fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta kuwooda fuqarada ah ee baahan ee masaakiinta ah ka mid a haada kani xariyun wuxuu mudan oo xaqiiqo ku yahay in khataba hadduu gabarh doono oo uu u khidbeeyo allaa yunkaxa inaan loo guurin oo la siin inantaha ah. wa in shafaca hadduu shafeeco qaado cid u ergeeyana allaa yushafaca inaan laga shafeeco aqbalin oo ergadiisa aan la aqbalin iyo codsigiis ayuu markaa mudan yahi oo xaqiiqo ku yahay wa in qaala hadduu yidhaahdana ow hadlana allaa yusmaca liqowlihi in hadalkiisa la dhegaysanoo la maqlin ayuu markaa mudan yahi oo xaqiiqa ku yahay ninkan nin dadka agtooda qadar ku leh maaha xataa hadalkiisa la dhegaysan maayo codsigiisa la aqbali maayo guur hadduu dalbana waxba cidi u guurin mayso yani dadka agtooda mansile iyo sharaf kuma leh faqaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam haada kani khayrun min mil'i alardi mila haada ka dambe aad leedahay dadka agtooda sharaf kuma leh oo hadduu xataa hadlo cidi dhegaysan mayso oo hadduu inan doono cidi u guurin mayso kani khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min mil'i ilardi mila haada arlada muggeed oo kii hore ah kanaa ka khayr badan qadar arlada buuxiya oo kii hore ah wada noocaasoo midhaa haddii arlada laga buuxin laha halkaa ka taagnaan lahaayeen kulligood waxaa ka khayr badnaan lahaa kan ya ninkan faqiirka ah ee daciifka ah ee dadka agtooda aan yacni qadar iyo sharaf ku lahayn iska dahsoonaha ah iska qarsoon ya kaasaa marka waxa weeye ka mudnaan lahaa muttafaqun calayh marka sheikhu wuxuu nisbeeyey bukhaari iyo muslim laakiin sawaabku waxay tahay waa in bukhaari oo keliya soo weriye xadiiskan oo sawaabku uu yahay rawahu albukhaariyu kole waxaabuu dee qaarkood raajacayaan tuxfatulashraafka oo tuxfatulashraafka uma nisbayn muslim oo bimacnaa waxa weeye bukhaari keliya u tiiriyey qawluhu xariyun huwa bifatxi ilxaayi wuxuu ku sugan yahay xaada kordhigeeda wa kasri iraa'i iyo ra'da hoosdhigeeda wa tashdiidi alyaa iyo ya'da shadiitaankeeda ay xaqiiqun bay la macnata wa qowluhu shafaca bifatxi ilfaa'i waxay ku sugan tahay fa'da kordhigeeda xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dadku inaan lagu qiimayn madaahirta iyo muuqaallada inaan lagu qiimayn waxaa jiraysa dadka qaarkood oo dadka agtooda inay sharaf badan yihiin loo yaqaano laakiin ilaahay agtiisa aan sharaf badan ku lahayn waxaa jira dadka qaarkood oo iska qarsoon oo iska dahsoon dadka agtoodana qadar badan aan ku lahayn laakiin ilaahay agtiisa qadar weyn ku leh oo ilahay agtiisa sharaf badan marka laguma qiimeeyo almadaahir iyo muuqaallada laguma qiimeeyo qiso noocan oo kale ah waxaa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ah oo la odhan jiray julaybiid wuxuu ahaa saxaabi dadka qaarkood agtooda aan sharaf badan ku lahayn wakhtiyada qaarkoodna xaafadaha iyo meelaha intuu soo maro ayuu kaga qoslin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam inan buu u doonay nin ansaarta ka mida ayuu wuxuu yidhi inantaadaan doonayaa markaasuu aad ugu farxay in nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisa weydiisto arrin soo dhowayn iyo farxad leh buu ku hadlay markaasuu naftayda uma doonayee cid kalen u doonaya markaasuu yaad u doonaysa julaybiib baan u doonayaa buui julaybiib ayaan u doonayaa ha dee julaybiib haddaad u doonayso bal hadda hooyadeed baan haddaa la soo tashanaya dibbuu u noqday islaantiibuu u sheegay wuxuu ugu sheegay markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inayna weydiistay markaasay aad ugu faraxday ugu riyaaqday hadal farxadle ku hadashay markaasuu ku yidhi dee nebigu naftiisa u dooni maayo markaasay tidhi uu doonayaa julaybiib markaasay tii ma julaybiib wallahi siin mayno laba goor bay ku celisay wallahi siin mayno markaasay tii markay caynkaa tidhi baa inantiibaa dee maqashay markaasay tii wax idin weydiistay markaasay qisadii u sheegay markaasay ku tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu soo jeediyey baa ku diidaysaan ya nebigu wuxuu soo jeediyey isagu miyaa ku diidaysaan hadduu nebigu gartay wallaahi idayici maayee siduu nebigu gartay yeela wallaahi dayici maayo ya yacnii ima khatalayo ee siduu gartay yeela way baraarujisay ninkii gabadhii waa la siiyey waa loo guuriyey markii loo guuriyey baa markaa waxaa dhacday duullaan jihaadaa loo baxay markii duullaankii jihaadkaa loo baxay ee goobtii dhammaatay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa weydeen markaasay hebel iyo hebel baan weynay yaa kala weydeen hebel iyo hebel baan weynay markii dambe yidhahdeen cid kale maan waayin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinnii afqidu julaybiiban ha yeeshee anigu waxaan waayey julaybiib baan waayey buui soo baadhaan waxay u tageen isagii oo la dilay oo toddoba gaal dhinac yaalliin isagii oo la dilay oo toddoba gaal dhinac yaalliin buu markaa ay soo heleen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qatala sabcatan faqataluu toddobuu dilay markaasay dileen gabadhiina nebigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxay noqotay yani guriga ugu yani marka barakada badan ayay noqotay marka waxaa laga qaadanayaa madaahirta inaan la eegin yani bini aadamku waxa weeye madharkaiyo muuqaalkay eegaan waxaa laga yaabaa yani madharka iyo muuqaalka la eegayaa inay tahay markaysa markaa wax iska maran ya yani waxa weeye waxaa laga yaabaa mid markaa iska dahsoon in isagu khayr badan yahay ow fiican yahay xadiiska laba boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo sagaal iyo konton weeyaane wa can abi saciidin alkhudriyi can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixtajat iljannatu wannaar waxa dooday jannada iyo naarta ayaa dooday fa qaalat innaaru naartu waxay tidhi fiya aljabbaaruuna waalmutakabbiruun naartii waxay tidhi fiya aniga waxa igu sugan aljabbaaruuna kuwii waxa weeye dadka dirqin jiray ee dirqinta badnaa ee dadka ku tuman jiray aljabbaaruun aladiina yaqharuuna annaas kuwii dadka dirqin jiray iyo walmutakabbiruuna kuwii kibri jiraa igu sugan iyo kuwii kibri jiray ayaa igu sugan wa qaalat iljannatu jannaduna waxay tidhi fiya ducafaa'u nnaasi wa masaakiinuhum aniga waxay igu sugan dadka kuwoodii ducafada ahaa ee taagta daraa iyo kuwoodii masaakiinta ahaa igu sugnaan marka fadliga ducafada iyo masaakiintu leeyihiin ayaa laga qaadanaya faqada allaahu baynahumaa allah baa dhexdooda kala xukumay muxuu ku kala xukumay annaki aljannatu raxmatii annaki adigu aljannatu jannadii baa tahay raxmatii naxariistaydii baa tahay inaad tidhahdo waa khabarun bacda alkhabari arxamu biki adaan kuugu naxariisanayaa man ashaa'u kaan doonaan kuugu naxariisanaya wa annaki adiguna annaaru naar baa tahay cadaabii cadaabkaygii baa tahay aad khabarun bacda alkhabari laba khabaroo kala dambeeya ucadibu biki adigaan kugu cadaabayaa man ashaa'u kaan doono ayaan kugu cadaabayaa oo bimacnaa gudaha ku cadaabaya bacdu waxay u soo aroortaa waxaa ka mida macaanideeda bimacnaa fii yacnii gudahaagaan ku cadaabaya iyo gudahaagaan ugu naxariisanaya sababiye lafteeda waa suuroobi kartaa ucadibu bikii adaan kugu cadaabaya ama fiikii macnuhu u dhacaayo gudahaagaan ku cadaabaya man ashaa'u kaan doono ayaa aladii ashaa'uh welikilaykumaa labadiinaba xaalay u sugnaatay calaya waxaa korkayga aan isku waajibiyo igu sugnaatay mil'uhaa buuxinteeda labadaba inaan buuxiyaa anaa isku waajibiya macnuhu dhacaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanayaa jannada iyo naartu labaduba inay jiraan oo abuuran yihiin oo dee ahlu sunna waljamaca waxay qabaan horaa loo abuuro oo iyo naartuba way jiraan ee maaha lqiyaama la abuuri doonaa ma aha ictiqaadu ahlisunnati waljamaca waa saas ya wejiga looga deliishanayaana waxay tahay inay abuuran yihiin adilo kaleba waa leedaho uciddat lilmuttaqiin iyo uciddat lilkaafiriin buu allah yidhi jannadii allah wuxuu ka yidhi waa la diyaariyo muttaqiintaa loo diyaariyey way diyaarsantahay jannadu waa mucadda naartiina allah waxau yidhi uciddat lilkaafiriin gaalada loo diyaariyey marka way diyaarsan tahay jannada iyo naartii waxaa laynoo sheegay inay doodeen dee wax aan jirinna ma doodi karaan way doodi doonaanna lama odhane way doodeen baa dooddan horey u dhacday iyo xukunkuba marka sidaas aawadee inay jiraan oo abuuran yihiin ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku ku tusinayaa cidda ahlu jannaha ah sifadooda waxaa ka mid a ah masaakiinta iyo dacafadu inay jannada gelayaan waa ciddii iimaan la timi ee gaalada masaakiintooda iyo dacafadooda dee naar bay gelayaan naar bay gelayaan dacafadiiyo masaakiintana waxaa loo soo gaar yeelay waa dadaan maqaasid kale lahayn dadka waxa weeye ama maalqabeennada ah ama madaxda ah ama dadka magaca iyo maamuuska agtooda ku leh badiba waxay ahaan jireen dadkii ka hor iman jiray nebiyada waa dad dana leh waxay qaarkood dee marka iyagaa la daba joogaa waa madax yaa marka waxay isleeyihiin haddii nebiga aad ah raacdaan dee waxaa noqonaysaan halkii idinka laydin raaci jiro o laydin dabageli jiray waxaa noqonaysaan atbaac dee cid kalead dabagelaysaan saas aawadeed dadka ka hor iman jiray had yo jeer nebiyada waxay ahaayeen yacni saddexdaa qolo ama kuwa madaxda ah ama kuwa maalqabeenka ah ama kuwa magaca iyo maamuuska dadka agtooda ku leh yaa marka wakhtiyada hore oo dhan waxay u badnaan jireen dadka rumeeya rasuullada ee raacaa dadka dacafada iyo masaakiinta iyo addoommada iyo fuqarada iyo kuwaas waa dadaan lahayn haddii shayga ay ku qancaan inuu sax yahay dee waa iska raacayaan ya laakiin kuwan kale waxay leeyihiin ma bini aadam nala midaannu dabagalaa an nu'minu libasharayni milina wa qawmuhuma lana caabiduun waatay qaarkood yidhaahdeen ya abasharan mina waaxidan natabicu hadda yaga in la raaco way doonayaan laakiin waxay leeyihiin ma bini aadam nala midaan raacnaa ma raacayno saas aawoode kuwaa kibraya dadkana dirqinaya yacni waxaway ummadda hogaaminaya waxay u badnaan jireen noocaas waa jiraan qaar ilaahay hanuuniyey oo dee madax ahaa ama maalqabeen ahaa oo waxaweye hanuunay waa jiraan laakiin waxaa laga hadlayaa min xaysu lqaalib waxaa laga hadlayaa xagga qaalibka laga hadlaya loomana jeedo jannada dacafo iyo masaakiinoo keliyaa gelaye waxa loo jeeda way u badan yihiin aqlabadiiyo majoratiga laga warramaya ya laakiin qaar maalqabeennaa oo akhniye ah oo dee ahlu jannii waa jiraan ya cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ahaa maalqabeen ciidankii waxa weeye ghaswatu tabuuk keligii baa diyaariyey intee buu xoole bixiyey maalqabeen buu ahaa haddana wuxuu ka mid ahaa min casharati almubashariin biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyo ka mid ahaa tobanka jannada loogu bishaariyey ayuu ka mid ahaa hadda maaragta cabdiraxmaan ibnu cawf waxa uu ahaa markaa yacni hani buu isaguna ahaa waa maal badnaayo hani buu ahaa dee casharatulmubashariin biljanna aanu ka mid ahaa saxaabada qaarkood waxay ahaayeen qaar sheegan oo xataa wakhtigii marka qabla alislaam qaar waxway sheegan bay ahaayeen oo caan ah oo abubakar ka mid yahay oo cumar ka mid yahay waxaana ay ka mid ahaayeen saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa bayna ahaayeen saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa bay ahaayeen oo saxaabada abubakar baa ugu fadli badnaa cumar baana ku xigay waana min alcasharati almubashariin biljanna marka waxaa laga hadlayaa cid kale geli mayso muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa way u badan yihiin dacafadii iyo masaakiintu jannada way u badan yihiin saas aawadeed dadka dacafada iyo dadka masaakiinta waa inaan hoos loo eegin oo aan la xaqirin oo la yasin yaa oo la qadariyaa la maamuusaa la ilaaliyaa tabaalada iyo waxay sheeganayaan yacni waxa weeye laga caawiyaa waaba laga yaabaa inuu allah kuugu naxariisto ruux miskiina ama daciifa oo aad wax tartay oo kurba hayso oo kurbadii aad ka fayday in allah kuugu naxariistaa laga yaabaa yani ducadiisi inay ku anfacdaa laga yaabaa marka laakiin adigoo ducada aan uga jeedin inaad markiisa ilaahay dartii wax u siiso ayaa markiisaa ka muhiimsan caaisha waxay samayn jirtay markay u duceeyaan dadka markaa masaakiinta ay wax siisaa way dhegaysan jirtay intay ku yidhaahdaan ay ugu duceeyaan in la miday ugu ducayn jirtay darsiga halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub